heeda hohoyaday timahadabikaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiye subaho bulshadu ka dhex dume cayaa sharafeeda hooyada aduna kana tume cayaarahow kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal jilkiinba meel waa joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo barnaamijka kulanka ka eedan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis saar wax ku ahseysan tahay saddexlaatanka bisha november sanadda qodobada barnaamijka kulan ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo weli duqeymo ka wada khaza iyo daanta galbeed xili la filayay inuu dhaqangal noqdo heshiis ay wadgaareen ururka xamaas iyo yuhuudda oo dhigayay in xabajoojin la sameeyo maxaabiisna la iswadaarsado muddo afar maalmooda ah. waxaad kaloo dhegeysan doontaan wariye raashiyaan ah oo ku dhintay duqeyn ka dhacday qeybo ka mid ah wadankaasi ukrain waxaan kala soo qaadan doonaa ururka iskaashiga islaamka iyo qaar ka mida ah dalalka carabeed oo dadaal ugu jira sidii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ogala dhicin lahay in qaraar rasmi oo xabajoojina israel lagu qasbo si dadka qhase dhibaatada looga joojiyo waan soo qaadan doonaa iyana madaxii la dagaalanka hay-adda musuq maasuqa ee eh, wadanka induneisiyana isaga laftarkiisa ayaa lagu eedeeyay inuu musuq maasuq ku lug yeeshay iyana waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuwa noo soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixin gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka ka yeeran bixin lahaa hagar kuma quurayn halista igoysiyo halka igaga taali naftayda wankuburi lahaa hantiida ka bixin lahaa hagarkuma kuureyn halistaad igoysiyo halkaad igaga taali hawa dhalisa cidba kiinta geeriidaaye wadhalisa caashaqaygura cidba keenta geeridaay ku hortima raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba midna haybad ma yeeshin ka kaluun lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshiin ka kaluun lahaynini hadhowbay layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa hadhowbay layma hees layla mahali duburday helay obeyoyso hor caashaqa nashini dhankayga waal kahanan lahaa weelu rooman ku noqon lahaa awaa guur ma diideen haddaan huba dhankaagee haddaad hagar baxayse dhankayga waan kahanan lahaa haddaan huba dhankaagi haddaan hagar baxayse habeen keliya shaaquuyey mahir galo ayee kuma fuulaaye horta baro habeen keliya shaaqu ma hirgalo ayee kuma fuulaaye horta baro ragga iyo waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke raggayo haweenkuba raggayo haween waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke meelalooh horseed weyn looma haadsho way hawiranta qaabeeyay hakicaashaqa aayu habaabine meelalooh oon horseed weyn looma haadsho way hawiranta oobeeyayhaki caashaqa aayu habaabine siixdii jacaylka wan kula habaynlahila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafin adigu haraad qaba habeen ka masiixdii hama keenta caashaqay halacsiga uba keenta hibashaaday nabar horeey ama keenta caashaqay halacsiga uba keenta hibashaaday nabar horeey mayeeshiin ka kaloon lahaynini raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba midna qaybad ma ka kaloon lahaynini hadhowbay hees layla mahad duburday helay hoobeeyo isu hor caashaba nushiin hadhowbay oo layma hees layla mahali doburdeelay hoobayoy sohor caashaqa hawdkedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante hawdgedala lagu soo hirtaa hareeri dogla la haadhsada haraadoo biyowda dadku kaha qabeela kali beshu hayaante

waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsamaan taguurke heestii ragga iyo haweenka ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatar iyo khadiijo maxamuud qalanjo eerada heestan xaskale allahu raxmed abwaan maxamed cali kaariye waa isii la qabtay kii dhaafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiya hadal sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa ku dheer barnaamijkuna waa kulanka knn ku noolo hubiye subaabo bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow sharafay heedahooyade qeybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelayna dhegeystayaal aynu ku bilownee waxaa buuq u hareeyay kulankii ay lahaayeen xubnaha golaha wakiilada puntland kulanka oo aada lisugumaan dhaafay qorshaha ay wadatay ama ay wateen guddoonka golaha wakiilada iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigeen guddi loo xilsaaray kasoo talabixinta iyo sidoo kale inay eegaan sida laga yeelayo doorashada qof iyo codka ah oo weli uu khilaaf ka taagan yahay xubnaha mucaaridka iyo xukuumaduna ay isku khilaafsan yihiin intaa kadib buuq ayaa ka dhashay iyada oo markaa isku mari waayay kulanka oo natiijalaan kusoo dhammaaday oo sidan aynu noqday hoolkii uu ka socday kulanka golaha wakiilada ee puntland gudoomiye ku-xigeenkii koowaad waa joogaa warqadda aqri gudoomiye codkaas aad maqlayseenna waa buuq hareeyey kulankii golaha wakiilada puntland iyadoo markaa ismariwaa uu soo kala dhexgalay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo xubnaha guddoonka oo ku kala aragduwanaaday sidii laga yeelayo qorshe ay gudoonka golaha wakiiladu wateen oo ahayd meelmarinta eh, xeerka markaa doorashooyinka qof iyo codka ah iyo in dib loo dhigo ee eh, doorashooyinkii la filayay inay dhacaan sidoo kalena bisha februari ay doorashooyinku gaaraan taasi oo ay aad kaga biya diidan yihiin xubnaha marka mucaaridka intaa kadib kulankii wuxuu kusoo dhammaaday natiija la-aan waxaana warbaahinta la hadlay qaar kamid a ah xildhibaanada qaybta ka ahaa gudigii loo xilsaaray kasoo talabixinta eh, xeerka arrimaha doorashooyinka puntland iyagoo ku eedeeyey eh, gudoonka in markaa ay sameeyeen wax sharciga puntland iyo dastuurkuba uu diidayo taana ay keentay markaa in la sheegay in la kala diray xitaa iyagii loo xilsaaray shaqadii eh, ku aadaneed arrimaha doorashooyinka qof iyo codka guddi gaara ah, koob iyo toban xubnood ah oo anigu aan guddoomiye ka ahay kadib guddigu iyo xeerkii qoraalkiisii go'aan baan soo saarnay markii aannu isu nimi xeerkii aan soo diyaarinay gudigu sida caadiga ah waxaanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka goloweynaha si aannu la wadaagno guddiga iyaga oo koob iyo toban ah, go'aankii waa saxeexnay wixii aannu u arkanay maslaxadda puntland aannu iyo talooyinkii mujtamaca reer puntland ee kala duwan qoraalka waa la akhrin doonaa saxaafadda waa loo qaybin doonaa markii aannu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka guddoonku iyagoon wax jawaabanna siin waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabannay kalsoonidii aannu xeerka ugu dhiibnay ma garanayo waxay geensadeen aad baannu uga xunnahay guddiga baarlamanku ka mid yahay xubnaha gudoonku waa xubna annaga naga mid oo aannu u dirsannay inay shirka noo hagaan awood gaara ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha xukuumadda hoggaanka xukuma isagaa magacaaba laakiin baarlamaanku waxay ku shaqeeyaan xubnaha shirgudoonku wuxuu ku shaqeeya wax baarlamaan weynuhu ay doonayaan kadib markii aannu arrintaa la wadaagnay saanu ballantu ay ahaydaan rabnay aan baarlamanka arrinta aanu aannu uh, soo jeedinta u gudbinno talooyinkana ay qayb ku ahaayeen shirgudoonkii waxay diideen inay shirkii u gudbiyaan soo jeedintayadii kadibna fasax aan laysla ogayn bay keligood go'aansadeen waxayaan shirku waa xidhan yahay ilaa iyo axadda iyagoo diiddan taladii aanu ka soo jeedinay guddigayagii gaarka ahaa xeerkii doorashooyinka ee aannu muddada ku siman shaniyo tobankii bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay guddoonka gaar ahaan guddoomiye cabdirashiid wuxuu qaatay go'aan ah inuu golaha hor istaagay rabitaankoodii annaguna waxaan ku shaqaynaa waa dareenka shacabka shacabkii bannaanka iridda eh, eh, golaha hortiisu taagan yahay xale baa waagu ugu baryey haddeeray joogaan meel kasta baaqyo nabadeed baa naga soo gaaraya annagu waxaan halka u joognaa oo ku matallaa waa dadka madaxweynaha kuma matalo golaha wasiirada kuma gudoomiyaha guddoomiyahayaa kuma matalo waxaan ku matallaa halkan wakiil uga nahay dadka shacabka ah oo hooyooyinka ah oo ardada ah oo ganacsatada ah oo dhallinyarada ah oo waayeelka ah oo magaalooyinka waaweyn ee caasimaddu ka mid tahay ku nool oo hadda bilaabay inay ka barakacaan annagu markaa ujeeddaduna waxay tahay doorasho midaysan oo lagu heshiis yahay dalkan inay ka dhacdo ma aha mudanayaasha halkan taagan in ay diidan yihiin dimuqraadiyadda laakiin waxay ka shaqaynayeen badbaadada dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu waxay u baahan tahay heshiis lagu heshiis yahay iyo amni haddii aan amni jirin haddii aan heshiis siyaasadeed jirin dimuqraadiyad shaqaynaysa maaha uqaasha eh, walaadada eh, haweenka eh, bulshada kala gedisan nooc kasta markii aanu la kulannay xeerka aanu akhrinay wax walba aanu isu fiirinay xaaladda taagan hadda ee ka taagan caasimadda puntland Eh, waxaan annagu aanu go'aan ku gaarray oo aanu ku midaysannahay annaga oo koyo toban oo cid naga leexatay aanay jirin iyo golihiisa golaha dhammaan fadhigii maanta aan isugu nimi in dib loo hakiyo arrintaa maanta xaalada jira awgeed waayo annagu waxaanu matalaa baarlamaanka puntland shacabka wuxuu matalaa reer puntland ama soomaaliyaba wixii konfalakti keenaya ama in laga fiirsado oo la raadinayo insha allah in waxa weeye wax laysla ogol yahay maadaama annagu shacabkii aan matalo maaha inaan u horseedno wax ka falagta abuuraya berrika maalinna waxa weye annaga ilaahay subxaana wa tacaala waxa weye waa nagula xisaabtami doonaa aakhira iyo adduuna waxaa badan aakhiraa badan sidaa darteed waxaan dhammaan dadka reer buntland u sheegaynaa dalku waa nabad weeye haqixinnina eh, dadkii qaxeex soo laabteen xaaladdaas insha allah waxay ku dhammaan doontaa is-afgarad eh, annaguna waxa weeye barbarkii ka baxdaa waa bakiila galeen dadweyne waxaan idin leenahay waan idiin maqannahay waan idiin shaqaynaynaa intii tabartaya wixii hore u dhacaana cafi aliyo saamax wixii hadda taaganna waa dadaalaynaa waana dadaalaynaa cododkaas aad maqlayseen waxay ahayn qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada puntland ee loo xil saaray markaa arrimaha ku aadan inay dib ogis ku sameeyaan xeerka doorashooyinka qof iyo codka ee puntland oo khilaafu ka taagan yahay iyadoo oo kulankii golaha wakiiladana laisku mari waayey intaa kadib waxaa warbaahinta la wadaagay mowqifka guddiga xubnaha koob iyo ee loo xilsaaray kasoo talabixinta xeerka waxkabedelka arrimaha doorashooyinka puntland iyagoo markaa sheegay in eh, marnaba aanay aqbali karin in la gelaliyo qallaaso siyaasadeed iyo mid amni deegaanada puntland islamarkaana inta laga heshiinayo arrimaha doorashooyinka ay soo jeediyeen in hakad la geliyo wax arrimaha doorashooyinka taana marka ay keentay in maanta guddoonkii golaha wakiiladu siday sheegeen uu kala diro eh, xildhibaanadii loo xilsaaray arintan waa kan mid ka mid ah xubnaha guddiga loo xilsaaray kasoo talbixinta arrimaha doorashooyinka oo mowqifka guddiga uu akhriyay warbaahinta kan ku haynaa sida raggii hore idiin sheegeen go'aankii gudigii kow iyo tobanka ahaa ee loo saaray xeerka doorashooyinka puntland oo arrimo badani ku xeernaayeen in go'aankii ay gaadheen oo saaka ay gudbiyeen isla markaasna guddoonkiina joojiyey uuna sheegay inuusan asagu ku qanacsanayn xildhibaannadu laakiin markay hoolka fadhiisteen ay ah, maxaa loo akhriyey aadna ay ugu qanceen shan iyo soddon xildhibaanna halkaa saaka aan ku kulannay waxaan hadda idiin soo gudbinayaa qoraalkii oo aan soo gudbinnay gudbi ahaan ku socotaa gudoonka golaha wakiilada dowladda puntland garowe ku socotaa dhammaan xubnaha golaha wakiilada dowladda puntland garowe og xogeeyaha guud ee golaha wakiilada ujeeddu warbixinta akhriska labaad xeerka doorashooyinka mudane gudoomiye iyo mudanayaalyo murwooyin guddiga gaarka ee goluhu u xil saaray xeerka doorashooyinka xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka lixdan iyo afraad fakhradda koowaad ee dastuurka dowladda puntland qodobka konton iyo sideedaad fakradda shanaad ee xuraasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii labaad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dawladda puntland wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka culimmada bulshada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib guddigu wuxuu soo jeedinayaa kow markuu arkay dastuurka dawladda puntland qodobkiisa afartan iyo afartanaad qodobka qodobadiisa afartan iyo afar konton iyo lixaad iyo siddeetana koowaad ay iska hor imaanayaan labo markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimmada xildhibaannada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aaddan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee puntland ku jirto markuu tixgeliyey hadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan isimada dhaqanka iyo waxgaradka kale gudigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta inta la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xallinayo xaaladda nabadgelyo ee taaban waxaa saxiixay kow iyo tobankii xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaalla kow xildhibaan saadiq abshar garaad oo guddoomiyow ah xildhibaan axmed jaamic cabdulle xildhibaan maryan cismaan axmed xildhibaan cabdicasiis axmed saalax xildhibaan cabdiraxmaan diiriye carab xildhibaan yuusuf jaamac yaasiin xildhibaan yaasiin jaamac cumar xildhibaan mahdi saciid xasan xildhibaan cabdiraxmaan jaabiri samantar xildhibaan faysal cumar maxamed xildhibaan kayse caawil cali baabe kow iyo tobanka xubnoodna xubnihii saxiixa bay ahaayeen oo muxuuahayt warqaddii goraalkii aannu gudbinnay oo aannu ku talaynay oo aannu xalka buntland bidnay oo aannu rabno buntland in lagu badbaadiyo go'aankiisii halkaasaa idinka akhriyey waana mahadsantiin codkaasaad maqlayseen waxau ahaa mid ka mid ah xubnaha guddiga loo xilsaaray inay markaa dib oogis ku sameeyaan xeerka doorashooyinka qof iyo codka ee puntland uu ahaa uu markaa uu sheegay in markaa aysan xilligan suuragal ahayn inay qaataan go-aan wax u dhimi karaa xasiloonida puntland taana ay keentay inay markaa dibudhig ku sameeyaan ama dib u dhigis taa beddelkeedana markaa la rabo in laga heshiiya arrimaha lagu mureensan yahay ee doorashooyinka dhinaca kalena war-saxaafeed kasoo baxay puntland waxaa lagu yiri madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu weheliyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan crash waxa uu shir gudoomiyey shirka todobadlaha ee golaha wasiirada oo looga hadlay amniga doorashooyinka puntland go-aanka dowlada puntland ee ku aadan qorshaha wax kabedelka dastuurka dowlada federaalk soomaaliya kala xadeynta waajibaadka wasaaradaha siyaasadda iyo arrimaha xeerka tirakoobka puntland waxaa lagu yiri sidoo kale qoraalka puntland ka soo baxay kulanka golaha wasiirada waxaa looga hadlay hanaanka doorashooyinka puntland ee qof iyo cod oo loo diyaar-garoobayo doorashooyinka golaha wakiilada iyo madaxtooyada waxaana goluhu isku raacay sida ay qoraalkooda ku sheegeen sidii loo dhammaystiri lahaa dhammaan agabyada farsamo iyo amni ay u baahan tahay qabashada doorashadaas taasoo ah wadada kaliya ee looga bixi karo khatar kasta oo ka jirta puntland sida lagu yiri in qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland dhinaca kale puntland waxay ka hadashay arrimaha hadalhaynta badan iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ee ku aadan qorshaha madaxtooyada soomaaliya ee wax kabeddelka arrimaha dastuurka soomaaliya go-aanka puntland ee ku aadan qorshaha waxkabeddelka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya puntland waxay si cad uga soo horjeedaa waxkabeddelka dastuurka federaalk soomaaliya ee markaa laga leeyahay haddana siyaasadeed sidii lagu yiri qoraal ka soo baxay puntland dastuurka kumeel gaarka ee federaalku waa heshiis bulsho kuna dhisan isfaham siyaasadeed iyo dib u heshiisiineed qaran kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland haddaba sidaa darteed puntland waxay ugu baaqaysaa labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya inaysan qayb ka noqon in meesha laga saaro dastuurka kumeel gaarka ah iyo wax kabedel kasta oo keeni kara khilaaf siyaasi ah puntland waxay caddeynaysaa inaysan qayb ka noqon doonin dhaqangelinta iyo wax kabedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland weli barnaamijka kulanka ad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeysta ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaw dhashadu ka dhex tume cayaaraxow weligiibarnaamijka kuna kaldhegeysanaysaan kalena oad naga socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu egnana khaza wasaaradda caafimaadka ee falastiin waxa ay sheegtay inay markaa joojin doonaan la shaqeynta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h kadib eh, markii ay sheegtay in la xiray agaasimihii isbitaalka al-shifa oo ah isbitaalka ugu weyn ee khaza ku yaala kaa oo ay xireen ciidamada yahuudda sidaas oo kale waxaa markaa jirta in weli israa'il ay wadaan weerarada iyo sidoo kale jirdilka ay u geysanayaan dadka shaqaalaha ay ka shaqeeya isbitaalada ku yaala khaza oo qaarkood ayba weerareen waxaa kaloo la filayaa sida qorshuu yahay in israael maalinta jimcada ee beriya ay sii daayaan eh, qaar ka mid ah xubnaha falastiiniyiina oo ay horey ugu heshiiyeen dagaalyahanada ururka xamaas inay usii dayn doonaan sidaas oo kale iyana xamaas waxaa laga rajeynayaa inay sii daayaan dad maxaabiisa oo ka mid ah kuwa yahuuda haddii ay ahaan lahayn ciidamo iyo shakhsiyaad kale oo ay gacanta ku hayaan dhinaca kale iyadoo heshiis ay wada gaareen dhinacyada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale ciidamada israa'iil waxaa jirta in israa'iil ay halkeeda kasii wado weerarada duqeymaha iyo weerarada kale ee tooska ah ay ka geysanayso khaza iyo sidoo kale daanta galbeed ugu yaraan toban ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuuddu ay duqeeyeen guri ku yaala sheekh ridwaan halka loo yaqaano oo ah meel u dhow khaza waxaana markaa jirta in israel weli ay wado duqeymaha aan loo meeldayin ee ay u geysanayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta xili ay soo baxeen warar sheegaya in qadar ay garwadeenka ahayd heshiis ay wada gaareen israel iyo xamaas oo dhigayay in uu yaraan muddo afar maalmooda la joojiyo dhibaatada laga wada khaza iyo dagaalada si gurmad bani-aadanimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah sidoo kalena maxaabiista ay isdhaafsadaan dhinacyadu waxaana markaa jirta in qorshuhu yahay in la dhaqangeliyo heshiiska hase ahaatee israel dhankeeda kama dhaqangelin heshiiska sida muuqata maadaama weli ciidamada yuhuuddu tacadiye ka dhalan biniaadanimadu ay wadaan duqeymana ay wadaan sidaasoo kalena ay lariyada ku dilayaan daanta galbeed eh, dhinaca kale iyana waxaa lasoo warinayaa in dagaal uu ku dhex eh, ciidamada yahuudda iyo sidoo kale kuwa ururka xisbullah eh, qeybo ka mid a ah xadka lubnaan iyo sidoo kale israel waxaa la soo warinayaa in markaa iyadoo oo la sugayay dhaqangalka heshiiskii dhex maray dhinacyada israel iyo sidoo kale xamaas waxaa jiray in lubnaan ay sheegtay ama ururka xisbullah ay sheegeen inaysan baqeyb ka ahayn heshiiska iyaga mar welibana ay qeyb ka yihiin dagaalka ay kula jiraan israel oo ayna taageerayeen dadka rayidka ah ee falastiin ee dhibaatada lagu hayo waxaan halkeeda kasii socda markaa madaafiic iyo rasaas ay iswadaarsadeen ciidamada xuduuda dhinacyada xisbullah ee lubnaan iyo sidoo kale kuwa israel radio israel oo laga leeyahay israel ayaa ku waramaya in la duqeeyey qeybo badan oo kamid ah saldhigyo ay dagaalyahanada ururka xisbullah ku leeyihiin koonfurta lubnaan iyadoo markaa warbaahinta israel ay sheegtay in la bartilmaameydsaday saldhigyo waaweyn oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha iyo ciidamada dagaalyahanada ururka xisbullah waxaa sidoo kale deegaanada aadka loo bartilmaameydsaday ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ka ah magaalooyinka loo yaqaano kafar shuba xaalta iyo aljabiin waa xalta iyo aljabiin oo ku yaala intuba koonfurta markaa lubnaan una dhow xadka israa'el iyo lubnaan dhinaca kale yana ciidamada lubnaan sarkaal u hadlay ururka xisbullah wuxuu sheegay in ciidamadoodu laftirkoodu ay bartilmaameysadeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'el oo ay gantaalo ku beegsadeen sidaasoo kale rasaas toosan ay iswadaarsadeen ciidamada dhinacyada markaa lubnaan ee xisbullah iyo sidoo kale kuwa yahuudda dhinaca kalena dowladda qatar iyan waxay sheegtay in la joogo waqtigii uu bilaaban lahaa dhaqangalka heshiiska ay galwadeenka ka ahayd ay wada gaareen xisbullah waa ururka xamaas iyo sidoo kale e, yahuudda heshiiska oo dhigaya in markaa maxaabiista liswadaarsado lana sii daayo xubnaha maxaabiista ee labada dhinac kale haystaan dhinaca kalena agaasimaha isbitaalka khaza ku yaala ee wasaaradda caafimaadka u qaabilsan waxauu sheegay in shan iyo lixdan ruux oo dhimatay laga helay gudaha isbitaal ku yaala khaza ee indonesiya ay leedahay loona yaqaano indonesian hosbital ka uu sheegay inaan markaa dadka meedadka ee ku jiray isbitaalka xitaa la aasi karin oo ay diideen ciidamada yuhuuddu in isbitaalka dhaqdhaqaaq laga sameeyo maadaama ay weerar ku qaadeen sidaas oo kale waxaa jirta in israel ay xabsiga dhigeen agaasimihii guud ee isbitaalka al-shifaa oo isbitaalka ugu weyn gaza sababta ay ah u xihan ilaa haatan aan la gelin shakhsiyaad kale ayay la xireen oo kamid ah shaqaalaha caafimaadka iyo neersinka kuwa oo ay xireen ciidamada yahuuddu taa oo ka caraysiisay wasaaradda caafimaadka ee gaza ee falastiin oo sheegtay inay joojin doonaan wadashaqeynta ay la leeyihiin hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o maadaama aysan ka falcelinaynin dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta Eh, sida muuqatana eh, markaa dhinacyadu weli ay wadaan tacadiye ka dhana xuquuqul insaanka dhanka kale iiraan saraakiil sarsare oo ka mid a ah duulaasiyiinteeda iyana waxa ay kula kulmeen eh, lubnaan hogaamiyayaasha iyo saraakiisha ururka xisbullah waxayna ka wada hadleen arrimaha ku aadan ee dadaalada la doonaya in lagu soo afjaro colaadda ka socota bariga dhexe gaar ahaana falastiin kulanka waxa uu dhex maray xuseen amiir cabdulxayin oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka iiraan iyo sidoo kale hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrallah waxa ay ka wada hadleen eh, dhinacyada sidii markaa ururka xamaas ay diyaar ugu tahay inay u dhaqangeliso heshiisyadii ay hore la gaartay yahuudda ay ku aadan inay sii daayeen ilaa konton israa'iiliyiina ayna ku bedeshaan boqol iyo konton falastiiniyiina oo ay gacanta ku hayaan eh, markaa yahuudda si ay fursad ugu helaan dadka inay muddo kadib xabsiga ka soo baxaan gacanta falastiin ee ururka xamaasna ay soo galaan waxaa jirta in amiir cabdulxayin wasiirka arrimaha dibadda ee uu kula hadlay eh, bayruud oo ah magaalo madaxda lubnaan warbaahinta loo yaqaano almaydaan uu sheegay in loo baahan yahay in si dhaba loo dhaqangeliyo heshiiska ay wada gaareen dhinacyada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale yuhuudda haddii ay taa dhici weysana eh, markaa laga shaqeynayo shirqool loo maleegay dadka rayadka ah ee falastiin ee xasuuq uu ku socdo qorshahan wuxuu sheegay inaanu ahayn in heshiiska keliya la gaaro balse ay tahay in la geliyo dhibaatana loo geysto dadka rayadka ah ee falastiiniyiinta oo weliba ay ku socdaan tacadiyada ka dhanka ah xuquunisaanka dhinaca kalena madaxii hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee dalka induneisiya laftarkiisa waxaa lasoo saaray in la baaritaan lagu sameeyo iyadoo lagu eedeeyey inuu waxisdabamarin dhaqaale sameeyey intuu xafiiska joogay cade safri simanjantak oo isagu ah ninka ugu sareeya booliska jakarta ee indoneesiya gaar ahaanna kuwa qaabilsan dembiyada gaarka ah waxa uu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la helo cadeymo ku aadan inuu ninkan ku lug yeeshay ninka lagu magacaabo firli baxri oo ahaa madaxii hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ee loo yaqaano corruption eradication commission k b kna loo soo gaabiyo inuu isaguba ku lug yeeshay musuq maasuq simen oo ah sarkaal sare oo boolis ka tirsan wuxuu sheegay in ninkan lagu haysto intii u dhexeysay sanadihii ilaa inuu qeyb ka ahaa arrimo ku aadan musuq maasuq iyo waxisdabamarin sidoo kalena uu qariyay dukumiintiyo ay ku qornaayeen jeegag lacag oo gaaraya afar boqol toddobaatan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo soddon doolarka mareykanka ee ah, uuna sheegay in loo qoondeeyay laba meeloo kala duwana lagu diray bangiyo akoon taa oo laga qariyey markaa warbixinada maaliyadeed waxaa haatan la faray hay-adaha garsoorka iyo xeralintuba inay baaritaano dheeraada sameeyaan laguna sameeyo baxri oo isagu la aaminsan yahay intii uu ahaa wasiirka eh, wasaaradda arrimaha waa wasaaradda beeraha iyo waraabka inuu ku lug yeeshay arrintaa isaga iyo sidoo kale xubnaha wasaaradda kala shaqaynayey oo laftirkoodu ay ku lug yeesheen isagu waa la xiray bishii la soo dhaafay wasiirka wasaaradda beeraha sayruul yaasiin limbo oo lagu eedeeyey in uu lacag gaaraysa siddeed boqol kun oo doolar uu isdaba mariyey waxaana haatan la diray master baxri oo ah ninkii ugu sarreeyey guddoomiyihii guddiga la dagaalanka musuq maasuqa dalka indonesiya laftirkiisaba inuu ku lug yeeshay musuq maasuq waana arrin aada looga hadalhayo marka la eego warbaahinta dalkaasi indonesiya waxaa la filayaa haatan in arintan la baaro haddii lagu helana waxay noqon doontaa in xil xayuurin lagu sameeyo sidoo kalena xabsiga loo taxaabi doono gudoomiyihii guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee wadankaasi indonesiya oo laftirkiisu uu soo galay tuhun la xiriira musuq iyo wax isdabamarin weli barnamijka kulkaa degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen shaqay rubadiisu nugula hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha reer magaale caashaqay rubadiisu ku rabay rogal noqosho badanaha hurdaduu ku reemiyo riya wahali badana ruux ka maqan yahay hurdaduu ku reemiyo riya wahali badana jecelaa dumarkuna uroonaragunaga jecelaa dumarkuna uroonaa haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana ragunaga jecelaa dumarkuna uroona ragunaaga jecela dumarkuuna urona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badano ولويهisraadشan nunmaysu raaca caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye Shine isu raaxaan caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa oge wale aniga lay raraye Música siraacda dheera fule maalin reeya fanragragaasha badanaha ramasto gudgoona ka siraacda dheera fule maalin reeya fanragragaasha badanaha darashada kulite haddii uu ribada ratigaana hayilahayn darashada kulite haddii uu ribada o inta beerka weheshado raxan reebka caashaqu inta beerka weheshado raxan reebka caashaqu ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan nolosha beerka weheshado raxanreebka caashaaqu hurda beerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii lafta maqan shaban idushee kalgacalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye raramba qalbiga xoogiyo naftay jaban irushee kalgacalkuye caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay raraye heystii naftura hajaacel ayaad maqlaysaan waxaa ku luuqeynaysa allah raxmade faahada saadaha la warsan waxayd dhextaalka barnaamijka kulanka ka eran warbixina kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataa dhegeystayaal xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol toddobiyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo sideed iyo soddon cisho dhacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii soomaaliya xilligaasi nuur xasan xuseen nuur cadde oo markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu wada hadal la furayo mucaaradka iyo kooxaha ka soo horjeeday xukuumadda maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sideedii guddoomiyihii isbahaysiga dib u xiraynta soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo warbaahinta maxalliga ah waraysi siiyey ayaa sheegay in ciidamada itoobiya ay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga baxayaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun iyo tobankii hay-adda leflin africa warbixin ay soo saartay ayay ku sheegtay in intii u dhexaysay sanadihii labadii kun iyo sagaalkii tobankii soomaaliya lagu dilay dad ka badan laba kun siddeetan iyo sagaal ruux iyada oo sidoo kale lagu dhaawacay gudaha soomaaliya dad gaaraya lix kun toddoba boqol konton iyo saddex ruux maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol iyo siddeetankii afar kun iyo sideed boqol oo ruux ayaa ku geeriyooday dhulgariir xooggan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah koonfurta dalka talyaaniga maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii jamhuuriyadda angola ayaa si rasmi ah ugu biirtay ururka ganacsiga adduunka maanta oo kale sanadkii labadii kun koo iyo tobankii kadib sagaal bilood oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen dalka yemen madaxweynihii dalkaasi cali cabdalla saalax ayaa aqbalay inuu xilka ku wareejiyo ku-xigeenkiisa maanta oo kale sanadii labadii kun afariyo tobankii in ka badan afartan ruux ayaa ku geeriyootay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay garoon ciyaar ay ka socotay kaasi oo ku yaalay bariga dalka afghanistaan maanta oo kale sanadii labadii kun toddobiyo tobankii ciyaaryahanka xulka qaranka baraaziil rabiina ayaa lagu xukumay sagaal sano oo xabsi ah ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun koiyo labaatankii shan iyo afartan ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii shil gaari uu ka dhacay qaybo ka mid ah dalka bulgariya guud ahaana waa igintaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way maasantahay ifraax ola socodsiinaysa xubintii baantogan waxaa dunida ka dhacay ugu dambeyntiina waxaa la ganaaxay mid kamida ah, ama xubno kamida ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee saltig loo yaqaano taa oo taageerayaasheeda lagu ganaaxay ama kooxda lagu ganaaxay sagaal oo doolarka mareykanka kadib markii taageerayaasheedu ay soo qaateen calamada falastiin ayna taageero u muujiyeen dadka reer falastiin intii ay socotay ciyaar ka tirsan champions leaga koobka horyaalada qaarada yurub ciyaarta oo dhex kooxaha celtic iyo sidoo kale atletica madrid bishii aynu soo dhaafnay qoraal kasoo baxay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa ayaana lagu sheegay in la ganaaxay kooxda scotland taageerayaashooda oo lagu ganaaxay kooxdan inay bixiso lacag gaaraysa ganaax kun oo dolarka mareykanka ciyaartu waxa ay ka dhacday garoonka celtic park ee ku yaala glasgow ee scottishka iyadoo kumanaan kun oo kamid a ah taageerayaasha saltigna ay soo qaateen caalamada falastiin iyaga oo markaa horey looga ganaaxay in lasoo bandhigo garoomada kubadda cagtana lagu soo bandhigo caalamada falastiinta ay u arkaan markaa reer galbeedka iyo xiriirka kubadda cagta ee yurub mid muujinaysa taageerada falastiin ay u hayeen dad badan oo dunida ku nool markaana dhegeystayaal xujurajaan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay gabayshiina ka xanaaqay oo ruushku ka carooday reer galbeed ka wada yaabiyo baydhan la ilmeeyey oo yuhuud ka wada ooyiyo waabshay faransiiska khawaariij wadnaha gooyey baan soo bandhigayaaye igu qaata saaxiibayaal beeniraad ma leh beeniraad male laylolow run ma moodaye war waxaa kaloo la yidhi ambiyadii ka dhalato ee eebbaweyne doortiiyo intii raacday mooyee aqligiiyo garaadkiiyo arxankiiyo xaqdhowrkiiyo aadmiga ku beeraa male bini israa'iil warkalamaanay meesha war baad ku haysaane ninkii wax isku haya furimaha ha tago kuus ayaamahan mahaad aadan noo sheeg am hartafasa walibaeray zuriyzuriyyimaad allah war luuqluuqmarow laas laamigo yimaada ha u naqaana kollaytaba shimbiraha laluu soo lugtooxsadee cirka laami waa saara jiray lacag nin goor goormuu liq soo yidhi cabdina waysagii lumay haahey oo waa tii la yidhi lo dhunta biyaa loo fadhiistaa war dadka lama maagee ayar baa loo waraystaaye cabdiyoo fariid baad ahayd fiicanoo baxay furumaha adaa gaaray oo fiij cadowgiin faalladiiyo warkaad noo wadiyo kaa fariimaha dhan warna miyausan leymari jirne bal aan dhoorno dhaankii maqnaay wuxuu war soo dhoobo war xanta waa lidinku yaqaane galmudug dagaalka waa wax kale markaan dhuusamareeb tagnay waxaan ku yarannasanay geed la yidhaa harka madaxweynaha cabbaar markaan joognay habeenkii waxaan ku hoyannay hotel la yidhaa iridda dagaalka maalmo kadib waxaan u gudubnay gaalkacyo waxaan xanjo iyo toosh ka iibsannay dukaanka faca iska celi mid askar askari ahoo nala socdayna markuu magaca dukaanka arkay wuxuu yidhi wallay qawaarij waa iska celin isku iskufaxsa ma noqon karno gaariga wuxuu nagu hakiyey magaalada wisiil waxaana ka qadaynay maqaayid la yidhaah dib loo noqon mahayo markaan u jihaysanay furintana waxaan shidaal ka qaadannay kaalin ay ku qorneed ciidan waa kii dhaqaaqa intaynan magaalka ka bixin ayaan hor isbitaalka magaalada wisiil waxaana surnaa boor weyn oo lagu qoray tugsi ma qawaarij in la ciribtira mooyaane kadib waxaan ku dhacnay jidkii shabeellow xoogaa markaan socnay waxaan ku tagnay boor lagu qoray askari waa kugu ceeb inaad soo laabato iyadoo qawaarij jirto cabbaar kale markaan socnay haddana waa boor kale ay ku qoran tahay rag waa kii guulaysta in yar markaan socnay haddana waxaan ku tagnay xero ari oo iridda looga qoray nin cabsaday naga galbay markaan shabeellow tagnayna waxaan u tagnay askarti intii muqdisho laga waday ee turkiga lagu soo tababaray oo indhaha u shitay sida reer mudugga waxaana halkudhig u ahaa wuxuu waa ilmo yaryar ee aan soo qabanno ilaa hadda waxaa anigii saaxiibka ildhibaan wacad noogu dambaysay iyadoo ciidamada iyo shacabka ay qawaarij indhaha usii shidanayaan war cabdikuus haddaan geesnimada ka yaabnay ilaa reer mudug dagaal ku jiro indhaha shitayaa soo aragtay kollay cabdikuuso waxaad qabateenba safarkii adiga iyo hankool iyo liibaan lugcad khawaarij waa quusiye war anaguna gooja caddaanu taaglaana warnamiyoon abdikuusmayba soo alaba faday boor oo dib loo soo laaba mahaya gorantaba baalmaray may hangnagdi war abdikuusow adugu waa noo warrantay annaguna halkaanan kaaga sheekaynaynaa intii aad maqneed waxaa dhacday wiil bajaajlaah ayaa waxaa la yidhi bangi xamar ku yaala lacag dhigtay kadibna markii uu bangiga hormari tego mar walba waxaa layidhi hoonkou yeeriyaa dabeetana nin keliyantii ahayoo uu qaadi jiraa wuxuu wiilka ku yidhi niyow mar kasta oon meeshaan mari tegno waddadoon xirrayn iyo jidkoon jaam ahayn waa hoonka yeeryeeriye maxaa jira wiilkiina wuxuu ugu jawaabay bangiga xogaa yaroo lacaguu ii taallaayo waxaan diidayaa waardiyuhu inuu hurdo marka wiilkaa bajaajlaha ah sida uu dantiisa gaarka uga fakeray hadii aan danta guud uga wada fakeri lahayn khawaariju nama dhibteen waxna nagama hallaabeen wargorgoran waxaan ka maqli jira waayaha ay baraye danta guud ka wada fikirno haddaa daruuftuna baraysa oon ka gaarna <laughs> haruubdaatay aana hambada la qaba jiray ma erjarnaysan war cabdikuus iyo ragga uu ka yimid waxaan dhihi lahaa kalamaanta furmaha jirtae maahin fulayiine inaan geedku faaruqin darteed baa fadhiga keentay aahey shina fadhiidii onay fooftuu waleeri war waxaa kaloo la yidhi geel fariisi iyo foofi waa laba farrimood geela markuu daraaran yahay laba nin duugtaaye laba nin duugtaa soo war hee ma haysiina beriga xildhibaanadii baarlamaanka buuq iyo feeraa ka dhex dhacay warkalfadhiguma waa xiranyoo nufeebru furmaaya xisaabaadkii lalahaa ee goormay shireen waar cabdulow biicab baarlamaanka somalilan maalmahan ma buuqine war xildhibaanada baarlamaanku wax kabedelka dastuurka miyay isku fahmi waayeen war madaxweynihii kalfadhiga baarlamaanka furi lahay tanzaniya uga qaybgelayaa shiraniga geeska afrika looga hadlaye baarlamaanka yaa boobsiiyey aryaadhaha kale maanay weligiinba warka waa dhabjisaane ma buuqu ka dhacay waa baarlamaanka buntland xeerkii doorashadaana foolda leesku geliya guddi baarlamaanku warbixinka sugaya mugay dhaheen qabyay naga tahay aa gudoomiye baarlamaanku inya ka xanaaqow kala diray tahay ka kadibna see u diri karta ood kala diri kartaa iyo socomayso aanya laysaga hortegayaa gacanka hadal ka dhacay lakordhin mahayo alow la kordhiye lakordhin mahayo alow la kordhiye yaaska gobsadeenna warqayaare waxaa la yidhi gaari oo magaalada garowe ka shaqaynayey ayaa darawalkii waxau shiday heestii ahayd dalka guushiisu waa deni dalka guushiisu waa deni kadibna shacabkii intay dhaheen bowa noo istaag ayay qaarkood waxay qaadeen cabsi cabsi waaye wallaahi warbowa hooyada federaalka war kasta oo ku fudataaniine dowladda buntland waxay si cad uga soo horjeesatay wax kabedelka dastuurka federaalka soomaaliya war dastuurka buntland haddii wax laga bedeli karo kan federaalkana in wax laga bedelo maxaa diida waradabo buntland way dhaqaaqdo balaaya kama jidhee kudayow buntland kudayow siday dowladeedu tahay warwar mahaysin xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in daadadkii ka dhacay dalka ay ku geeriyoodeen sagaashan iyo lix qof kumanaan kalena ay ku barakaceen nolol adagna ay ku sugan yihiin in loo gurmadana loo baahan yahay markay idinka kolmaanay gurmudka miyadan qayb ka qaadanayn warnamiya war mahaytan magaalada buurdhuuba dadka daadudka baraka iyang haatan oonga bastiyoyin war kalamaanay waxaa la yidhi ummaddaan isgargaarin ilaahay ma gargaaree waa inaan gurmannaay oo gacan siinna dadkeenna warwarkiinka uga soo shacabka buurdhuubo ilaa i baraakiyaa biyo kogoryay ha waana tii horlan ari ma biyihi nalaqayba haraad uga bakhtiyayna alaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay gidigii geeskastoo aad joogta war shirka golaha wasiirada lagama heysine xanta runta u dhowey ka soo baxday waxay sheegaysaa wasiirkii amniga doodishe in loo magacaabay safiirka soomaaliya ee qadar marka waxaa la yidhi sadaqa soor ma yaraysa salaaduna socod ma baajisee samigay cabdulla waxa uu yidhi ogow fogaan aadoo kaafiiriha meelfuuduuday ka fuuranta fogaan aadoo kaafiiriha meel fuuduuday ka fuuranta warkalamaanay war ma haysaane magaalada baydhabo waxaa ka dhacay shir lagu daahfurayo qoraalka afka mayga waxaana ka qayb gala gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen iyo aqoon-yahano fara badan waxaana layidhi maanta wixii ka dambeeya afmaygu qoraal rasmiyuu yeelanayaa war amadheero warkakadheenoyta af ka suubsoy weliba laaraay shirkaasay afaaftega afmaaymayka war maarey abwaanguro shirkaasi baydhabo uu qayb galay wuxuu yidhi la yidhi kulankan king owliyaadawu war abwaanguro meeli ani indiray haanoyarana hawe oo afjay ku dhimanaayan haanyoy hadhimaatiroy b h d na baydhow kulukueeri war kalamaanay maygiyo maxaa tirigu waa laba mataanaaye mar hadduu qoraal yeeshay dhaba waa maslaxad weyne madeeyow ku farax waa sidaa maanta loo qoray waar walla weynaya anugu intaan garanaayo way dhaaftay war idinkoon waxba ku daanin ummadayda soomaaliyeed way isku isiruune dad walina af buu leeyihiiyo ereyakoodae eeggaa la qoray maygi iyo may ballaaree afka hooyo waa badan yahay wada ogsoonaada war waxaa kaloo layidhi afkaanaan hormarayo turxaan laga ilaaleeyey adoo laga bilaabayo haddii aakhir lagu geeyo xarfe ugub ayaad ugu tagtaa goor iyo ayaane anshax iyo asluub iyo haddii eraysan loo doono ama aanfahurudiyo dhib weyn lagu abuuraayo ninba ararta meeshuu rabuu ka ambaqaadaayo akhris iyo qoraal iyo rag baa soo abaabulay leeyihi haddaan reer qalaadiyo ku daro weer ajnabi keenay abwaannimada aan sheegtay baa igu ihaanaan war soo walba nisnoojin horiba walilanganay alif likordhowe alif loosdhoy alif laagoode calaa kulli xaal ummadda waxaa laga rabaa inay isu gurmateen toomaalaay giddigii gurmado ka kacay gees kastoo gurmado ka tan waa maqlayseen guud ahaan waan inta dhegeystayaal barnamijka kulanka odkaala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesu ku luqeeyay fanaanka axmed mooge liibaan heystii iyo taageer allahayow intaa barnaamijka la ku kulmi doono nabadgelyo isdabatal ninba meel ku turteetaariikhda dunida yadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmaysto qayrkay halku tegay u tabaabulshayste aniguna tusmaysto qayrkay halku tegi u tabaabulshayste taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye magaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo tabaalada adduunkeen inkastaba u taalla anigay i turqdo tagoogahay jabiso ka tallaabsan waayo waaniganta soobe tagogahay jabi soo ka tallaabsan waayo waaniganta soobe taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye laxadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan romba turuqyo laxadiyo tamaraya xoogay jacayliga tan romba igu tiirshay geedo xadhig igu tigtigayo igu tiiri shaygeedo xadhig igu tigtigayo waan tiicayaaye taageera arrintaydan kala tan adaa toosin karay taageera lahayow arrintaydan kala tal adaa toosin karaye